رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد قال الإمام رحمه الله تعالى فإن قيل هدي ليلاد هذه الأخبار أحاديث soo sheegteen كلها dhammaanteed تدل waxay tusaysaa على أن الkhisaal shucabka iimaanku khisaalku waa jamcu khasla waana juska ama gabalka ama shucbada ama qodobka qaybta almadkuuratu la sheegay min sharaa'ic iimaani weeye khasaasha lasoo sheegay eed soo tiriseen axaadiitii aayaduhuba tibaaxeen waa waajibaadka iimaanka laa annaha min nafsi aliimaani laakiin laftirkeedu iimaankii kama tirsana xaqiiqa ahaan oo qeyb ka mida ma aha ee waa wax iimaanka ka dhasha ama asagu uu keeno ama midho ah aw amase calaa annaha baanu ku xambaaraynaa ayadu daalatun inay kutusiso calayhi cala aliimaani wa tasdiiqi qalbigaha iyo wixii la halmaala ah aw taquulu baa ii dhigan aw naquulu baana saxan yani iyagabaa len jawaabhaya murjiadii iyo ahlulbidacibaa waxay rabaan adiladii salafka ee kitaab iyo sunnaha inay tawiiliyaan oy leexiyaan bay rabaan aw amase naquul waxaanu odhanaynaa samaaha allah ku magacaabay iyo subanuhuba iimaanan bu acmaasha jawaarixda ku magacaabay calaa ariiqi اlmajaazi laa calaa ariiqi اlxaqiiqa majaaz weeye xaqiiqa ma ahay dheheen ayb aw amase naxmilu dalika waxaan ku xambaaraynaa calaa anaha min aliimaani yacni daalatun caleyh waa mukarar intaan dambe mukarar wey tii hore soo sheegeen laakiin goonunba haddana usoo celiyay liannahu maxaa yeeli yustadalu waa la daliishadaa bihaa acmaasha jawaarixda la daliishan calaa tasdiiqihi tasdiiqi alcabdi wاlmu'min qiila wuxuu ihi sheekhu waxaan shubada kaga jawaabaynaa qad ajabna can hada fima taqadama habeen horan xalay baynu ka soo jawaabnay buu ku hawshaas majaaz baan ku xambaarnaa iyo waa daalle iyo waa min sharaaci اliimaani iimaankii laftirkiisii ma waxaasun inay baatil yahay xalaanu soo sheegnay buu khulaasaduna waxaa weeye nimanku hadda la niqaashahayo waa murji'at lfuqahaa ama waa maaturidiy maaturidiyada iyo murji'at lfuqahaba waxay qabaan acmaal ljawaarix qowl iyo ficilba in ay acmaal ljawaarix ay yihiin min sharaa'ic liimaan ay min hamaraat اliimaan min waajibaat اliimaan laakiin camalku iyo qowlku iyo ficilku uusan laftirkiisu ahayn min xaqaa'iq اliimaan oo juz iyo gabal iimaanka ka tirsan uusan ahayn ama e, salafku iyo asxaab alxadiid waxay qabaan acmaasha jawaarixdu iyo aqwaashu kulli inay tahay ajza iyo gabollo ka tirsan min nafsi liimaan min nafsi aliimaan siday laa ilaaha illa allah iimaan u tahay bay salaaduna iimaan u tahay sida ilaahay subxaanahu wa tacaala dikrigiisa in la badiyo iimaan u yahay iyo xumaanta iyo xaaraantuna in laga taga ay iimaan u tahay ee iimaankii baa kale xoog badan shucabka iimaanka qeybo kamida ka tagoodu diintaa lagaga baxaa qaybana macsiyo nuqsaan bay noqotaa qayb la imaanshaheeda diinka lagu soo galaa qaybna la imaanshaheeda diintay sii xoojisaa iyo iimaanka ayadunbaa kala awood badna kala duwan mooyeen kulligeed hal nambaroo la yidhaahda iimaan bay wada galahayaan amaraat liimaan iyo sharaa'ib liimaan maxaa u dhexeeya iyo salafku salafku waxay qabaan acmaalu ljawaarix inay tahay min lawaasim liimaan iimaankii tasdiiqa ahaa ama qalbigahabay laasimtaa haddii iimaan dhaba qalbigaada uu galo waxaa laazimi oo ka dhalan si daruuri ah acmaal jawaarix acmaasha jawaarixdeed la timidna si dhaba waxay ku tusaysaa wax qalbigaada ku jira idan aliimaan اlbaطin waa maxay waa cilatun liliimaan الظaahir iimaanka daahirka iyo jawaarixda waxa ka dhacayana waa daliilun calaa ma fi lbaطin qaacidada salafku lahayn qaacida talaasum maa bayna الظaahiri wاlbaطin luzuumkaasay salafku qabaan ama murji'aة اlfuqahaa wاlmaturida waxay qabaan iimaanka qalbiga ku jira wuu keenaa yaqtadi wuu keenaa iimaanka daahirka lakin laa yastalzimuhu farqiga muhim jiddan w farqigaasa udhexeeya bayna aslf wa murjiat اlfuqaha wاlmaturidiya masalaa acmaalu marka loo jeedo waxay leeyihiin acmaalu jawaarix waxay laasimtaa oo si daruur oga dhalataa iimaanka qalbiga dega hadduu dhab yahay murjaana waxay ku leeyihiin iimaanka qalbiga dega ee dhabta a ah wuu keenaa wuuna codsanayaa wuuna dhaliyaa acmaalu jawaarix laakin laa yastalzimu waxaa dhici karta iimaan xaqiiqa inuu qalbigaada ku jiro laakin acmaal jawaarix lagaa waayo laakiin inta badan inuu soo jiido oo keeno dhaliyaa badan waxay isku hayaan marka halkaa noqdo waa laazim iyo ma ahee yaqtadii sabab wey yaqtadii warka inaad fahanteen beelatahay marka nimanku la niqaashay waa intaas sharaaicda marka sheekhu hadduu ujeedo lawaasim uu saxan yahay wa calaa asli ahli sunna waljamaca hadduu u jeedo yaqtadii qad waqad hawlihii murjiada iyo maturidiyu sheekhu u galahayaa marka saa horena ku xambaara ninka caalimka imaamkan hadalkiisa kula meesha u haboon in lagu xambaaraana wanaagsan intaan wax u awili karana ku laasimin mayno ahlbidac ra'yigoodii fain qiila haddii la yidhaahdo naxmil waxaanu ku xambaaraynaa qowlahu tacaala aliimaanu aayadaha loo daliishado in acmaalu ljawaarix iyo adilada u xoog badan ee loo daliishado acmaalu ljawaarix iyo camalka baatinka qalbiga inay islaazimaanna wa aayaat lwalaa'i walbaraa laa yuujad fi kitaab illahi adilatun asraxa minha walow kaanuu yu'minuuna biاllahi wاnnabiyi fi اlbaطin wma unzila ilayhi fi اlbaطin ma اtakhaduuhum wliyaaa fi الظaahir yani waa aayadaha u xoog badan ee shekh islam ibn taymiya intuu isqaaday oo isdhigay uu sheekhu soo adile ka xoog badan markuu qaacidada salafka taqriirinayo aayadaha iyo adiladu isticmaalo waa la tajidu qowma yuminuuna biاllahi walyawm اlakhir yuwaaduuna man xaada allaha warasuulah iyo walow kaanuu yuminuuna biاllahi wاnnabiy aayado dhan intuu jamciya wuxuu yidhi waxay kutusahayaan aayadahani iimaanka daahirka hadduu inuu kutusahayo midka baatinka baatinkuna uu dhalinhayo midka daahirka ay islaazimaan iimaan dhaba haddii qalbigaada uu galo gaal gacal ka dhigan mayso una hiilin maysodo waxaa sheegtay aayat lmujaadila laa tajidu qowma yuminuuna biاllahi walyawm اlaakhir e yuwaaduuna man xaad allah ayib haddii iimaan dhaba qalbigaada uu galona gaala gacal ka dhigan maysid wlow kaanuu yuminuuna biاllahi wالnabiy wma unzila ilayhim اtakhaduuhum wliyaa walakina kaiira minhum fasiquun idan idan waxaa weeye qadiyadaas raddiga bayna qaacidati atalaasum bayna ahaahiri walbain adilada u xoog badan ee ku cad waxaa weeye adila lmuwaalaat fain qiila haddii la naxmilu waxaanu ku xambaaraynaa shubahaadkii murji'ada aliimaanu bidcun wa sabcuuna khasla waxaan ku xambaaraynaa waxaan dhahaynaa araada bihi lislaama aliimaanu meesha ay lislaam baa loo jeedaa bay ku dheheen alslaamu bidcun wa sabcuuna shucba baa loo jeedaa ee iimaankii dhabta ahaa ee qalbiga deghaya w waxa qaybsamhaya ee khisaalka noqonaya ee shucabka noqonaya iimaanka ma ahee waa islaamka haddii la dhaho oo fa cabara wuxuu cabiray nabigu can islaami islaamkii ka cabiray biliimaan isagoo islaam u jeeda ayuu iimaan ku halqabsaday wa axaduhumaa midkood iimaanka islaamkuna hayr laakhar wey islaam iimaanna waa kala duwan yihiin waxaynu isku haynanay iimaan buu ahaa eeislaam iskumaanan hayn islaamku inuu qaybsamo oo shucab leeyahay oo afcaal leeyahay oo aqwaal leeyahay maynan ka hadlayn waxaanu isku hayna iimaan anagu ma qaybsamayndh haddaan nahay ahlulbidac iyo murjo waa shay waaxida idinkana waxaa tiran waa xaqiiqa murakaba min ictiqaadin wa qowlin wa camal alaa taraa ilaa qowlihi tacaala miyaadan ujeedin bay yidhaahdeen qowlka ilaahay subxaana wa tacaala uu yidhi qaalat ilacraabu aamana qul lam tuminuu walaakin quluu aslamna remiyu waxay yidhahdeen waanu rumaynay ilahay wuxuu yihi maydan rumayna waxaad tidhahdaan waanu islaamno waan hogaansanay aayaddaasi salafku laba qowl bay ka qabaan jumhuurulmufasiriin waxay qabaan nimankan remiyiga inay munaafiqiin ahaayeen oysan muslimiin dhab ahay waa jumhuurulmufasiriin sheikhulislaam ibn timi kutubtiisa wuxuu u tiiriyaa jumhuuru salaf ra'yiga kale u tiiriya lakiin anu kulle intaan arkay culammada muslimiinta ee mufasiriinta ah waxay u badan yihiin dariiq inay yihiin nimankaani munaafiqiin ajuri fi shariic wuxuu maraya inay munaafiqiin ahaayeen ibnu bata fi libana wuxuu maraya inay munaafiqiin ahaayeen alimaam axmed bn cali alqasaab alkaraji wuxuu maraya inay munaafiqiin ahaayeen bukhaari baa maraya inay munaafiqiin ahaayeen yacni waxaa weeyaan waa laisku khilaafay aad mufasiriin waxay u badan yihiin nimankan inay munaafiqiin ahaayeen oo muslimiin dhaba aysan ahayn sheikhulislaam ibnu taymiya ibnu jariir atabari jamaaca min alxufaad waxay marayaan iyaguna inay munaafiqi muminiin ahaayeen laakiin ducafaau liimaan ah muslimiin iyo muminiin dhabay ahaayeen laakiin islaamkii diinkii iimaanka ku cusba xoguu markaas way tilaabo qaadahayeenoo niman socod barad ahayen iimaankii baan si fiican qalbigooda u degin laakiin bidaayat limaan way bilaabeen ducafaau limaan bay ahaayeen ayb in walba aayadda qaabba u daliishada wa fii xadiidi jibriila mal iimaan nas qaaic oo ku yimid aayadda tafsiirkeedana ma jiro waa ijtihaad kolba qaraa'intay siyaaqa aayadda laisku hayay iyo alfaadeeda wa fii xadiidi jibriil waxaa ku yimid marka nabiga mal iimaanu wama lislaami baa la weydiiyay dheh fanaxmilu alkhabara cala alislaam khabarka sheegay aliimaanu bidcun wa sabcuuna shuc waxaan ku xambaaraynaa islaam in loo jeedo alladii islaamkaasu lam yaxsal macahu umaninat lqalb alladii lam yaxsal macahu umaninat lqalbi islaamka aan la soconin qalbiga deganaanshihiisa iyo xasilidiisa usan la soconin weeyaan waxa qaybsamaya oo kii nifaaq ahaade alislaam ahaahir ee munaafiq iyo muminba ay la wada iman hayeen bay axaadiistu qaybeen ka hadleen iimaankii laakiin qalbiga degaya dhabta ahaa asagu ma qaybsamay dheh yani waa shubahaadkoodii sheekhu mar buu wuxo dhan dulmari doonaa wayaxtamilu waxaa kaloo suuragala islaam daahira oon tumaanatu lqalbi aysan la soqonin waa nifaaq warkaa waa loogyahay ila tahay haddii islaam daahira aad la timaadoo soontood salaatood tukatoo zakaysood xajidood halganto laakiin iimaan uusan qalbigaada iyo kalsooni aysan jirin iyo waa ma waa maxay waa imaam munaafiiin wa islaam munaafiiin maaha islaamki laga hadlay wayaxtamilu waxaa suuragalay dheheen an yakuuna qowluhu inuu yahay bidcun wa sabcuuna khaslatan yarjicu ila tasdiiq waxaan kalon ku xambaaraynaa islaamba ku xambaari mayne waxaan u celinaynaa alimaanu bidcun wa sabcuuna khasla tasdiiqi baan u celinaynaa bimukhbaraatii iyo olala qabo waxyaabihii la sheegay ee raacaayey sharcigu ka warramay oo bilcilmi bihi min alcilmi bihi ah in ilaahay subxaana wa tacaala la ogaada ah bilcilmi bihi baa min alcilmi bihi bayna ku fiican tahay ilaahay subxaana wa tacala ogaanshihiisa aad ogaanaysay cilmi kaaga kordhaya sifaadkiisii afcaashiisii ilaahay awoodiisii eh, axkaamta u lahaa waxaa ku kordhaya islaam baa kuu korreeya iyo tasdiiq iyo iimaan wa bisifaati alazaliya iyo in la ogaado ilahay sifaatkiisii horreeye qadiimka ah iyo wamaa yajuusu caleyh ilah waxa ku bannaanaya ee ka suuragala iyo waliqraari binububati rasuulihi iyo in la qiro nabi maxamed nabinimadiisa iyo walcilmi bihi subanaha in la ogaado waqad yabluqu dalika intaasoo cilmi ah oo tasdiiqaad ah maxay rabeen wuxu dhan macrifo u celiyaan camalkay rabaa diidayiin soo ma atasdiiqu bihi ilى التصديq بمخبراaتihi min الcilmi bه وbصفاaتihi وma yجuز عalayh واlإقrاar بنبوaةi رasuuلihi والcilmi bه waa maxay waa تصدiq تصدiq anwaacdiisii macrifadii qalbiga ahayd iyo culumtii iyo waxay rabaan inay dhahaan waa بdc وسaبcuuna شhuعبة waxa qaybsamaya waa maxay waa alculuم macaariftii qalbiga ahayd ee adoonka uu la imanayay ee xagga alle ku aadanayd ee haybiyaadka ku aadanayd ee suubanaha ku aadanayd ee صiفaatka rabi ku aadanayd khasla waxaa la yidhi waa bail qawl laa ilaha illa bu nabiga u sarraysiiye xaggana waa adnahana afcaal baa laga hadlahaya macaarif qalbiga iyo culum lagama hadlay waxaa laga hadlahaya afcaal daahiro qowl bilisaana iyo afcaal jawaarixa barka waxay dooran bu iskaga hadlay nin xaab dad daad qaaday maxaa lixunba cuskay carabna waxay dhahan walghariiqu yatacallaqu bikulli cuud walghariiqu yatacallaqu bikulli cuud ruuxa maanshooda biyuhu hafiyey la tagee daad xoortaad iskaga dhagaysa xaab meeshan socdo asag biyuhu ay tuurhayaan baad cuskanagaas kula degi nafta kuu geynays marka waxay doonaan bay iska sheegeen waxay dhaheen waqad yabluqu dalika bidcun wa sabcuuna khasla inuu gaaraa laga yaaba culumta ayada ah waxaa kaloo wa yaxtamil cala ana nabigu ui aclaaha qawlu laa ilaha laysa fiihi qowlun bilisaan haddaadna ihi lahayd aqwaal iyo afcaal buu nabigu soo tiriyey ayadaan awelin laftirkeedaan awelinaabay dheheen oo maxaa ku aweleysaa waxaan leenahay laysa fiihi qowl bilisan fanaxnu naxmilu cala shaati bilqalb qowl laa ilaha illa allah ma aha ku hadale waa maxay waa inta inaad ka aaminto yani qowl laa ilaha illa allah yani alqowl bidalika fi lbain wlqalbi biduuni annutq bilisan naxmiluhu cala shahaadati bilqalbi walictiraafi bilqalbi waa tawiil tawiil kaloo asada baail oo qiila wuxuu waxaa sheegteen oo dhan ba waan isku daraynaay ama xamlu cala lislaami alimaanu bidcun wa sabcuuna shucba in islaam lagu xambaaro aladi lam yaxsan macahu umaaniyat lqalbi laa yasixu ma asaxayo lina dalika laysa bislaamin runtii wey alimaanu bidcun wa sabcuuna shucba haddaad tiri waxaan ku xambaaraynaa islaamka afka baarkiisa laga sheegta ee lagu aqdaanta ee lagu hadlaa loo jeedaa ee kii qalbigahaa iyo iimaankii rumayntahaa iyo yaqiintii iyo sidqigii ictiqaadkii ma aha xukunka kaa islaamba lama لأن السلام laa yxsul bcadm التصدiiq iسlaam kuma asaxo haddaan rumayn aysan jirin dhab oo qalbiga jirta haddii kale waa islaam اmunaafiqiin ama qowluhu tacaala aayadda aad daliishateen in iimaanku iyo islaamku ay laba kala baab yihiin sax waa u daliishataan laakiin in ruuxii isagoon iimaan jirin qalbigiisa la dhihi waan islaamay islaam loo sugi ilaahay subxaana wa munaafiqiin iyo kafaro islaam xaqiiqa weliga ooma sugin leannu islaamka xaqiiqiga wuxuu ku dhisan yahay calaa imaanin xaqiiqiy laakiin islaam xukmi a ah markaa loo suga haddii la ogolaado weeye aayaddii towba inay ka hadlayso nifaaqi ka hadlayso yaxlifuuna billahi maa qaaluu walaqad qaaluu kalimata alkufri wakafaruu bacda islaamihim aayadda haddii la munaafiqiin bay ka hadlaysaa halkaa daliil baan xusuustaa kole oo isagaba laisku hayo qaalat ilacraabu aamanaa qul lam tumin walaakin qulu aslamna macnaahu waxaa weeye bui anfici mahaye istaslamnaa dhaha la yidhi waan is-hogaansanay ama waan isbahanbixinayna waan ismiskiiminaynaa dhulkaanu isdhigaynaa dhabna nagamaha ka cabsanayna litaslama amwaaluna si u nabadgasho amwaasha yadu walaysa almuraadu bihi aslamnaada ma ah looga jeeda alslaamu islaamkii dhabta ah ma ah qaadi abu yacla wuxuu la jada qaba munaafiqiin baa ayaddu ka hadlaysa yadullu calaa dalika saa waxaa tusaya ayaddu macnaheedu inuu sidaa yahay ana hadi اlaaya nazla waxay kusoo degtay fi juhaynata wa musaynata wa aslam wa khifaar wa ashjac waa qabaa'il carbeed oo degi jiray bayna makata wاlmadiina u badnaa kaanat manaasilum guryahoodii degankoodu guri ma aha guriga caadiga ee maguurtada ma waa guryaha meelahay degaan ee degaanada bayna makata wاlmadiina fakaanuu waxay ahay idaa marat bihim sariyatu markuu ciidan soo maro nabi maxamed min saraaya nabiy sal l slam qaaluu aamanaa markay ciidan iyo guluf muslimiin oo socda ay arkaan calamahay luli jireenoo muslimiin baana dhihi jireen liyamanuu calaa dimaa'ihim si dhiigooda ay u badbaadsadaan wa amwaalihim falamaa saara nabiyu ila alxudaybiya markuu nabigu xudaybiya usoo baxay sanadkii lixaad ama toddobaad mara bihim nabigaa soo maray fastanfarahum macah abdulanka raac ilan warkoodaa soo gaari jiray oo nimanka reer musayne iyo reer juhayne iyo reer aslam reer khifaari reer ashjacba islaam bay nabi alla waan ka leexana warkoodu haya matal markuu nabigu yii baxaya de ciidan baaba loo bahan nagaaba soconayna keena falam yasiruu maysan raacin islaamnimo ay ku gabanhayaan oo seefta iskaga dhowrhayaanba fanazalat fiihim laaya aayaddana kusoo degay sababka uu sheekhu sheegay oo xadiid marfuuca ma jiro laakiin iyo sudiyi laga wariyey iyo kutubu tafsiir caan ku ah oo ku badan khaasatan tafsiirka muxuu ahay waaxidi ku yimid oo ku yimid macaalim اbagawi macaalim tanzil اlbagawi iyo ibnu jarina uu tilmaamo aathaara ayaa jirta marka halkaasu isagu maray oo tawiilkiisa wuxuu u daliishaday in asbaabtaas ay aayaddu kusoo degtay wa calى ana اlislaam waxaanu kaga jawaabana calى ana alislaama fi sharci cibaaratu can shahaadatin walida low xalafa laa eh, aslamtu fashahida shahaadatayn xanitha wuxuu ihi weliba waxaa kaloo intaa idinka daran oo weli aan isku baabi'inaynaa calaa wey wamaca dalika wey wamaca dalika ka dhigan tahay ayadoo ayaddu macnaheeda uu sidaa yahay ana alislaama fi sharci sharciga eh, islaamku yani eh, fi sharci waxaa looga jeedo cibaaratun cibaaro weeye can shahaadatayn islaamku marka loo jeedo islaamkii wuxuu ka hadlaya xukmiga ahaa alislaam alxukmiy buu ka hadlay sida zuhri u yihi alislaamu calaaniyatun waliimaanu waxa asagu waa fi lqalbi ama waa bain ayib islaamku marka ruuxa loogu xukumi bicismati dami wاlmaali waa cibaara can shahaadatayn eemaha islaamkii u jeeda ee afcaasha jawaarixda iyo dhaqankii ahaa ruuxu marba haduu ku dhawaaqa shahaadateynka waxaad u xukumi calaa anahu muslimun tajri caleyh axkaamu lmuslimiin hoos wuxuu ka yahay alla u taallaa wuxuu qarsan allay khusaysaa adigu ilaa ka ogaanayso wuxuu qarsanhayo laguma dirsan xataa inaad qodqodo ayib labada arimood baa yuu sheekhu kala saaraya walihada saa darteed low xalafa hadduu dhaarto laa aslamtu wallahi inaan islaamin bu ku dhaartay fa shahida shahaadatayn xanita wuu dambaabay dhaarta way jabaysaa nin wuxuu wallahi inaanan islaamayn markaasuu yihi ashhadu an laa ilaha illa wa ana muxamadu rau waxaan leey waad islaamtay dhaarta way jabtay kafaara gud baa lagaa rabaa idan annudqu bishahaadateyn waa kelima ka cabirayso ka turjumayso ka joogta islaamka guud culamada muslimiintu waxay leeyihin maadaama islaamka hal mar ruux soo wada geli kari oo diinka islaamka carakawaagee degahaya labaatan iyo saddex sana degahayay hal mar ruuxa uusan wada mari karin waa in la helo khulaaso yar oo ruuxa loo dhiibo oo ka turjumaysa camaa waraaha khulaasadii yarayda ka turjumaysa wixii ka dambeeye waa maxay wa ashhadu an laa ilaha illa ana maxameda rasuulullah marka waa albaabka iyo furaha iyo astaanta lagu soo galo diinka islaamka bacdaha waxaa lu yii rimoodhkana daba fadhiya salaad baa daba fadhida sakaa daba fadhida soon baa daba fadhiya alamru bilmacruuf hawlaa daba yaala aybiyaad rume hadduu iinhida waa le ti hore waan diid hadduu madax markaa geli waa le tii hore adugu aad ku dhawaaqdaan kaa diidnay leanna waxaa weeye oo maxaa marka hore jumlo yar iigu sheegteen ood kulli iigu dhiibi weydeen jumlada yarta waa bidaayadii awallgayti maxaa la yidhi awallgayti qatratun roob maxaa u horeeya daad iyo jir maxaa u horeeya dhibic baa u horeysa wax walba dhibic buu ka bilowdaa islaamka hawshiisa dhibicda u horeysa waa maxay waa ashhadu an laa ilah kadibna wixii ka dambea lagaa sugahaya haddaad diidana dora burtaan leena wa ida kaana cibaaratan can dalika lam lam yasix lam yasixa xamlu lkhabari calayhi buui hadduu islaamku yahay cibaara can shahaadatayn lam yasix xamlu lkhabari caleyhi khamarkan in lagu xambaaro marka ma banaano alimaanu bidcun wa sabcuuna shucba laguma xambaari karo anadqu bishahaadatain ee anadqu bishahaadatain baa juz ka ah min shucab liimaan marka meel buu saaray waa fiican wadaadku wa amaa qowluhu u yidhi ninkii murjica ahaa inanii axmilu xadiidka waxaan ku xambaari cala aliimaan aladi huwa tasdiiqu duna alqowli bilisaani walficli bilbadani falaa yasixu ayda warka uu yidhi buu i iimaanka waxaan ku xambaaraya aliimaanu bidcun wa sabcuuna shucb waxaan ku xambaari iimaankii ahaa aladi huwa tasdiiqu ilaah qalbiga laga garto oo inuu cibaada keligii muta laga ogaado duuna alqowli ashahaadadii maya bilisaani carabka laga ashhaadanayo iyo walficli bilbadani iyo badanki laga shaqaynaya iimaan ma ah falaa yasixu aydan in xadiidka meesha lagu xambaaro tasdiiq bas lagu xambaaro iyo culuum macrifiya ma banaano mana suurage liannahu qaala wuxuu ihi nabigu aclaaha shucabta iimaanka waxaa u sareeya qawlu laa ilaha illa allah wa iطlaaqu اlmri bishaatayni fi sharci yansarifu ila alqowli bilisaan qawl laa ilah illa u sareysa wa ilaaqu lmri bishaadatayn amarka la ilaaqay shahaataynka dhaha la yidhi umirtu an uqaati xataa yashhadu an laa ilaha illah xataa yaquulu faidaa qaaluuha baa soo noqnoqtay qowlkaa la ilaaqay iyo shahaataynka la ilaaqayna tii qalbiga ahayd ma ahe waa maxay wa annutqu bilisaan ayib annutqu bilisaan markaan ku kaaftoomaynana waxaan qadaraynaa oon isleenahay wuxuu ku dhawaaqayo gudahana wuu ka aaminsan yahay laakiin haddaan ku ogaano waxaad ku dhawaaqaysa inaysan hoos jirin inaad munaafiqtaan xukumaynaa soomaalida waxay dheheen lugtaada iyo islaantaadaba tawakullahi baa lagu qabaabay dheheen habeenki markaad meel mugdi lugeynayso waad iska hamaksan ma ku istaagi ma libax baad afka lugta ugelin ma bahol baad ku dhici mataqana waa untuuri waad ka socotaa marka waxay lugtaada markaad lugeynaysay iyo islaantaadana tawakullahi baa lagu wadaabay dheheen guriga waad ka aroor baad ka bixi fiidkii baad dheelman maxaa kaa dambeeyey ma haysid islaanta ma laga farxashay ma laga hoos guuray yani haddaan tawakulka iimaanka wax lagu maamulin adduunka dhama fasaadahay muxuu aha xaashidan markaan ka tegay sidan mayna maxay ahayd kabtan maxaa gadiyey bakeerigan yaashaha ku caba hadaad bilowdo haddii adduunku wuu rogmanayaa ma og hawsha inaad fahanteen bay ila tahay waxaan oga jeedaa ruuxu markuu ashahaato waxaan qadaraynaahe wuxuuna uu ku ashahatay u ku dhawaaqay inuu hoosna jiro laakiin haddaan ogaano inuusa hoos jiray warkiisa waa lagu kala baxaayo وإطلاq الأمr bشhahaatayni فsharci yansarif wuxuu u gadoomi ilى اlqwl bالlisaan dhawaaq iyo adin iyo shahaadadu u gudoomahaya falihada qala